ansixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kula wacno wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xog waraysi haadahan oo kale ayaad ka dhegaysataan idaacadda kulmiye u doona soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal caawa isniin talaada ayaa soo gelaysa waa lixda bisha maarso sanadku waa qodobada ugu waaweyn ee barnaamijkeena xog waraysi caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a ah wararkii ugu danbeeyey xaaladda magaalada laascaanood ee caawa oo maanta uu ka dhacay dagaal xoogan kadib muddo maalmo ah oo ay xaaladda magaaladaasi deganayd dadaalada xalraadinta ay socda ayaan sidoo kale eegi doonaa sidoo kale waxaan eegi doonaa madaxtooyada soomaaliya waxay sheegtay inay adag tahay in la qanciyo dhammaan beelaha soomaaliyeed balse lagu dadaali doono in loo cadaalad sameeyo dadkan brogramka four point fiveka ayay kuraas badan ku heleen waxayna xaq u lahayn ay heleen wixii hadda xaq aynu lahayn in jibaarayn rabaa mugtay ilaa doorasho sax la gaaro oo dadku doorasho aado qofka saxateeda ma helayso been laguma qancin karo xil laguma qancin karo xoolo laguma qancin karo xisaabta wada sidoo kale waxaad maqli doontaan wasaaradda awqaaftii arrimaha diinta soomaaliya waxay shaacisay guddiga adeega xajka ee sanadkan mukhtaar rowow oo ah wasiirka wasaaradda awqaafta waxa uu kaga digay xubnaha la magacaabay inay isku dayaan inay wax musuq masuqaan shir looga hadlay amniga guud ee dalka maalmaha soo socda ayaa la filayaa inuu ka furmo magaalada kismaayo oo xarun ku meel gaar u ah jubbaland sidoo kale waxaan eegi doonaa madaxweynaha koonfur galbeed waxa uu maanta tababar usoo xiray ciidamo loo diyaarinayo dagaalka al-shabaab ee ka bilaabanaya deegaanada maamulkaas qodobadaas ayaan ku eegi doonaa iyo wixii nagu soo kordha xubintiini kalamaan ayaad maqli doontaan gabagabadana waxaan idiin haynaa heystan dagaalka shirkaan ku nahay cabdiraxmaan kiise ayaa farsameynaya waa mar kaliya xog waraysi k n n ciidan oo dowladda ka wada tirsan muqdisho dhexdeeda ay isku dagaalaan mhm. ayna isku adeegsadaan baasuukayaal soo layaab maahan waa gartood in al-shabaab ay isku xil saaraan la dagaalanka ciyaalweerada iyo muqaadaraadka iyadoo dowladdu ku fiirsanayso sow cibaaro maahan waa gartood oo sidee ku tahay sow ogad sidii wadamada safka hore uu shirkoodii uga qabsoomay magaalada muqdisho inay dowladdu joojisay la dagaalankii al-shabaab marka ciidamadu hadday waayaan cid ay la dagaalamaan oo cadowa in iyagu dagaalamaan waa gartood oo haddii shabaab waayo cid la dagaalanto ka irida dalka inay mashruucay rabaan abuurtaan waa gartood gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran waa hagaag dhegeystayaal barnaamijkeena xog waraysi ayaan si toos u gudagelaynaa waxaan ku bilaabi doonaa caawa waxaa degan caawa xaaladda magaalada laascaanood oo maanta uu ka dhacay dagaal u dhexeeyey ciidanka deegaanka iyo kuwa milatariga somalilan dagaalkii maanta ayaa dhowr saacadood ka socday duleedka magaalada muddo toddobaad ku dhow ayay deganayd xaaladda laascaanood balse maanta mar kale ayaa dagaalku dib uga qarxay dagaalkii maanta wuxuu dhowrjab ku noqonayaa dadaalada lagu doonayo in labada dhinac ee wada dagaalamaya miiska wadahadalka la isugu keeno dowladda etoobiya ayaa muddo maalmo ah wada dadaal ay ku dooneyso in labada dhinac ka dhaadhiciso in ay nabadda qaataan oo aysan mar kale ku dagaalamin laascaanood garowe ayay shirar arimahaasi laga hadlayo ka socdaan aana garowe joogaa isimada dhaqanka ee laascaanood kuwaasi oo kulamo la qaadanaya saraakiil ka socota dowladda etoobiya saraakiishan sidoo kale waxay la kulmeen madaxda somalilan iyagoo ugu baaqay in dagaalka dhankooda joojiyaan warar aan helayno ayaa sheegaya in isimada kasoo jeeda laascanood ku doodayaan in ciidanka somalilan guud ahaan laga saaro laascanood kadibna wadahadalka la isugu yimaado amba hadal geli doonaan markaa balse xoguhu waxay sheegayaan in somalilan weli ka dhaga adeegayso inay ciidamadeeda ka wada saarto laascanood oo xarun u ah gobolka sool bal markan hadii aan egno waxaa muddooyinkii danbe soo badanayay tabashada ay qabaan qaar kamida beelaha soomaaliyeed waxyaabaha ugu waaweyn oo ay tirsanayaan ayaa ah inay xuquuq uga maqan tahay dowladda u hogaamiyay madaxweyne xasan sheekh maxamuud muddo ka yar hal sano ayay dowladda hadda jirta la kulmaysaa tabashooyin dhanka beelaha uga imaanaya haddaba sidee xal lagu heli karaa arintan iyadoo dowladda ay ku jirto xilli dalka uu ka socdo dagaalka dhan al-shabaab maxaase arintan uga qorshaysan madaxweynaha waxaan arrimahan wax ka weydiinay maxamed xasan ibraahim qoone oo ah la taliyaha madaxweynaha ee xiriirka dowlad goboleedyada oo caawa la hadlay k n n eh, marka hore waxaan salaamaya bahada radio kulmiy waa sida ummadda u baraarujisaan iyo sida ummadda u tuxaanbiisaan sida mahadcelina eh, runtii dalka ka jira eh, waa mid aan ku fadhin wax macno weyn aan ku fadhin sababto ah waxawaaye dalkan dowladii ka jir ka qaadi oo siiyo wax wanaagsan u qabto ay ku samaysaa magaranaysaa inay baara u dhigato ay ku qaydiso ay been ka sheegto marka madaxweynahan hadda xasan sheekh maxamuud waa nin nabadoon ah waa nin soomaaliya ay taqaano waa nin dadka u jilcan waa nin ehelka iyo soomaalinimada iyo isteedyada iyo wax walba oo jira sideeda u dhowro dadka tabashada qaba tabashadooda kuma fadhiso wax oo ama dastuuri ah ama nidaam ahaan heshiis ah ama soomaalnima ah kuma fadhise waa dad kalsilaabla ka caamagalaysawaaisaga raba eh, laakiin hal beel keliya ma aha waa beelo badan marka arintaas ma waxaa leedahay eh, waa arin si kale loo dhigayo eh, waxaad moodaa qaarkood inay soo dhex maraayaan barjiimkii hore meesha ka tagay inay soo dhex maraayaan moodaa qaarkoodna in ay inta wax badan la siiyey dadka inay nasalacaadiyaan rabaan oo iyagoona been ismashquulinayaan dhahayaan naga waxbaa nagama qarin labadaas qabashooyinka qabo laakiin soomaaliya sideedaba ninka wax badan la siiyo ayaa ayaa haddana wax badan sii rabo laakiin sidii dadkan waxay rabaan in sidii farmaajo loo cadaadiyo sababtoo ah madaxweynahan waa madaxweyne dimuqraasi ah waa madaxweyne ogol in la wada noolaado waa madaxweyne ogol in dadka loo mayriyo laakiin dad waxaad moodaa inaysan arrimahaas u jeedin ay rabaan cadaadiskii fahad yaasin ku hayo in loo soo celiyo doqonnimadii magaraysa doqontii lama muuse u hiiliyey oo hiilki garaweysa ayan yihiin ayaa laakiin xaqay uleeyihin soo maaha waa muwaadiniin soomaaliyeed in ay soo badhigaan amba sheegaan tabashooyinka ay qabaan maxaad ku diidantiin idinku runtii tabashooyinka xaq leeyahay Eh, mana jiri jirin markii hore dadaa waxa laga qaaday wax alla waxay ugu lahaayeen mana qaylinan maanta ma ii sheegi kartaa marka waxay u qaylinayaan eh, dowladan hadda la dirirayso dadkii shan sano labaatan sano dalka kala gooyey oo meel kasta eh, magaalada dhigay isbaarada oo wax kastoo xuquuq lahaan ka qaaday dowladda la dagaalamayso oo ka kicinayso waxay ahayd in ay taageeraan oo sacbiyaan soo dhaweeyaan maanta ma ahayn xashad in power sharin iyo waxbaa naga dhimanaya la yidhaaha waxay ahayd wax kasta lala garab istaagay mar hadii ay leeyihiin dowladdii albaabada ayay naga xiratay soo xaq uma laha inay warbaahintii hor yimaadaan oo ay ka hadlaan wixii ku dhacay dowladdan sideedaba qole aan wasiir lahaynna ma jiro power sharinka soomaaliya qof kasta way haysataa waxay xuquuq lahaayeen dowladda qofkii wax dheeri rabane wax dheeri waxaa la dhihi karaa waxaad xaq u leed waa haysataa laakiin taas in laga doodo wax diidarma ma jiraan laakiin in qof qolo qolo kasta ay talacbaan naga maqan yani wax saxa ma ahan wax rada ma ahan waxa ku haboon waktigaa in laisweydiina ma ahan dadkan brogramka four point fiveka ayay kuraas badan ku heleen wax ayna xaq u lahayn ay heleen wixii hadda xaq aynu lahayn in la jibaareyn rabaa mugta ilaa doorasho saxa la gaaro oo dadku doorasho aado qofka saxateeda ma helayso waxay tabanaysana ma helayso markii dadkan one man one vote la gaaro qofkasta tijaabiso tiradeeda iyo tayadeeda kusoo hesho nin oo lixdan iyo waxba haysan maanta wuxuu leeyahay waxbaa naga baqan Eh, madaxweynaha oo hadlay maalmo ka hor waxa uu sheegay in ay ku wanaagsan tahay in beelaha hadlaya ee tabashooyinka qaba dadka ku matala dowladda federaalka ah in ay hay-adihii dowladda dhexdeeda ku xaliyaan tabashooyinka ay qabaan waxaa jira xildhibaano hadlay oo ku doodaya in madaxweynuhu uu arrimaha ay ula hortageen uu ka meermeeriyey marka eh, haddii dadkii matalayay dowladii ay leeyihiin abacabasha ay ka qabaan halkee la aadaa oo la eh, runtii aniga hadda muddo badan ayaan soo ahaa xildhibaan dadkeenana waxbay taban jireen ama waxba qabanayn arrimahaas waa arrimo dadka institutionada ka tirsan in xaliyaan loo baahan yahay arrimo in idaacad la keeno loo baahan yahay ma baahan haddii idaacad la keenana dee wax wanaagsan ma ahan oo beeshaydii waxbaa ka maqan in idaacadda isu istaagtid wax ku habboon soomaalinimada iyo wadajirka ma ahan wixii hadda qof uu rabo in loo magacaabo wax dhici karto laba qof oo isla dhalatay in la magacaabo oo eh, hawsha ay qabanayaan oo qaranka u baahan yahay marka lagu yidhahdo four point waa dalkan wax meeshaas dhigay marka dadka waa in kala saara karti waa in kala saara ninkaan wadani ma yahay ninkaan ma yahay eh, mabaadi'da lagu socda ma aaminsan yahay sidaas qof in la magacaabo waay kow qofka inuu horta wadan yahay laba qofka inuu howlkari mabaadi'da kusoo doortay xashishay uu aaminsan yahay waay saddexdaas qofodaa magacaabaya marka saddexdii qofood haddaad noqon weysid see shaqa Eh, hadda kasoo qaad eh, dowladii maxamed siyaabare markay jirtay waxaa la magacaabi jiray saddex qofood o ko qofka waxaa leeyahay wadani ma yahay laba howlkar ma yahay saddex kacaan shaqada ma u baahan tahay dalkasa ma u baahan yahay hadda meeshaa marka sidii aan loo baahan yahay haddii marka qofkii karateeda buuxin waayo qofkii shaqada rabay oo dad shaqada buuxiya la magacaabo waa inuu sugaa waqtigiisa ama eh, laakiin ina tira wax ka maqan yihiin adoo nin ama dibutaasi ama wasiir ah waa saxa ma ahan waxayla tahay jiddigii inaan isugu tagno shaqada hadda madaxweynaha gacanta ku hayo ee ah in la xoreeya dalka oo laga saara cadawga yani dalkan heerka uu jooga gaarsiiyey oo istaajiye waxbarashada istaajiye dad aan biyana haysan waxbarashana haysan amnina haysan waayo soomaaliya maanta marka ninka dhahaa baawarshiina waxay iga maqan yihiin ma ninkaasu jidka la yahay mase ninkii xugud ka tagayo fahad yaasiin iyo cadaadiskiisuu rabaa la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha dhanka dowlad goboleedyada tahay ma idin qorshaysan tahay inaad beelaha tabashooyinka qabaan aada hor fadhiisataan oo aada la xalisaan tabashooyinka ay qabaan eh, waxaa loo baahanyaa marka hore eh, beel kasta ee soomaaliyeed haddii la siiyo sagaatan iyo eh, wasiir la siiyo hal beel tabashay qabaysaa qabiilkan waasiisu waa basal ma dhamaanayo meesha ugu hoosasoo tagaaya marka waxaan qabaa in la yidhaahdo haddii state cabasho qabaan stada cabashada qabaan la shaqeeya haddii state uu jiro wax tabar ka tirsanaya dowladda dhexe ama madaxweynaha xidilkaasaan kabisana aniga laakiin ani marnaba ma aaminsan in beel la karo beel laguma qanci karo xil laguma qanci karo xoolo laguma qanci karo xisaabtan waba beel mogtaa beel wax gaara ah ka shaqeysa aniga waxaan rabaa marka u shaqeyno maxaa lagu qanci karaa marka cadaaladii loo sameeyo zambigi qofkaa shaqada rabo haddii wasaaradda arrimaha dibaddu ka shaqeeyo wasaaradda arrimaha dibaddu qof ka shaqeynayo yani buuxiyo shuruudahan la dhaho wasaaradda arrimaha biyo asaasi dhaho caafimaadka iska timishan mogtahay waa dad oo oo dhaktar yahay qof kasta shaqadii uu soo bartay wuxuu soo bartay lagu hormeeyo reer hebel aan meeshaan ka maqaniyo waxaa jiri soomaaliya laba safir in leedo labada safir waaba ahayn wax ayaa jiri jirta saasaan saasaan dowladadu kusoo dhisantay kuma soo dhismin dowladdan yaa reer hebele reer hebelaa ka maqan dowladda lagu daro kuma soo dhismin wax kusoo dhisantay yaa shaqadaan qaba karo yaa ehel u ah yaa u dhimrinaayo iyo dadku aaminsan yihiin iyo dadku rabaan inay dhahaa kartay aan waxaas sidaas aniga qabaa haddana eh, madaxweynihii ku habboonaay talada dalka ayaa joogo oo u dhimrinayo oo qof kasta oo soomaaliya hor tabasho qaba inuu hadlo ogol oo qof kasta oo dhegaysanaye yani yaan arrinta aad loo xadhaaf laga dhigin aan aadno jihada oo noo baahan inaan aadno waa jihada ah dalkeena inaan ka xoreyno khawaariijta jihadaas aan isugu tagno nin kasta oo haysta maanta maxay ahayd xoog leh ama xoololeh ama talo leh inuu halkaas aado oo dawlad ka caawiyan qabaanayo muddo sanad wax ka yar ayay dowladda u hogaamiye madaxweyne xasan sheekh maxamuud hadda dhisan tahay tabashooyin badan oo dhanka beelaha ayay la kulmaysaa maxaa idinla gudban oo tallaaba ah waad qaadi doontaan marka annaga wa dowladnimada hadisay u soconayso iyo mas iyo qorshaha madaxweynaha iyo waa cad yahay waa wax ku cad yani ko waxa ahayn nolol darashaab laba waxa ahayn nolol darashaab saddex waxa ahayn nolol darashaab oo dalkan oo isu socod helo oo dalku isu furmo oo in soomaaliya ay jiritaankeeda soo celiyo hadda soomaaliya waa og tahay ah, dalkamarka waxay rabaan canshuur inay shabaab ka qaado oo jidka ay mari waayaan oo iskuol ay dhigan waayaan oo meel kasta ay sidii ahaayeen miyay rabaan mase waxay rabaan inay xoroobaanoo caalamka ay la tartamaan oo la baratamaan oo la xoreeyo oo laga qaado dadkan eh, magaranaysa asbaarada u taalo oo dabiiciga asbaarada dhigtay kaasina waxa uu ahaa maxamed xasan qoone oo ah la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha xiriirka maamul goboleedyada oo caawa inoo waramayey waxaan ka wareysanayna arrimaha ku saabsan shirarka muddooyinkii ugu dambeysay soo badanayay oo ay beelaha qaarkood qabanayeen kuwaasi oo ay tabasho uga muujinayaan amba ay sheegayeen inay ka qabaan dowladda uu hogaamiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud gacalkala lumiyo ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garyagarisiday gelingelin weli barnaamijka xog radio kulmiye ayaad la socotaan bal markan hadii aan eegno wasaaradda awqaabta iyo arrimaha diinta soomaaliya waxay ishaacisay guddiga adeega xajka ee sanadkan gudigan ayaana ka kooban sagaal xubnood waxaana gudoomiye u ah maxamed xaaji ibrahim cali ibrahim roobow cali oo la dhashay wasiirka wasaaradda mukhtaar roobow cali oo mansuur ayaa xoghayn u ah gudigan sidoo kale waxaa xubnaha ka mid a ah sheekh cali sheekh maxamuud sheekh cali dheere cabdinuur macalin maxamed xaaji maxamed khayrow aadan xamdi cabdiraxmaan ismaaciil aadam sadiiq maxamed tictor qadar xaaji daahir iyo yunis cismaan axmed xubnaha guddigan ayaana ka shaqeyn doona arrimaha xajka ee sanadkan wasiirka wasaaradda ooqaaftay arrimaha diinta mukhtaar robow oo hadlay waxa uu sheegay in guddigan looga baahan yahay in dadka ay u shaqeynayaan u cadaalad falaan sidoo kale waxa uga digay inay musuq maasuq ku sameeyaan arrimaha xajka ee sanadkan iyagoo dhaqaale ka raadinaya arrimahaas ilaahay waa mahad leh ee wakhtigaana nooleeyey nana waafajiyay inaan ka hadlayno rugni min arkaan alislaam oo xajkii ahoo dadku inay xajiyaan walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istitaaca ilayhi sabiila arkaanu lislaamtii nebiga tiriyeyna xajka ka mida fariidadaasi loo guto dadkii gudan lahaa in loo adeego weeyaan gudigo saasaa loo sameeyey waana wax jiri jirayoo waxaan anagu hadda bilownayn ma ahan guddigahow eh, wasaaraddu kor bay idinka muraaqabaynaysaa biidn illaahi tacaala xildhibaanadaa hortiina fadhiya iyagoo intan ka badan hadda in yaraa nala joogta iyagoo intan ka badan bay iman doonaan saad wax ku wadaan iyo hawsha say tahay bay muraaqabayn doonaan waxaa laga yaabaa xafiiska ra-iisul wasaaraha ama kan madaxweynaha inuu yimaado oo war maxaad u wadaan siaad u wadaan laydin dhaho intaasoo dhan waxaa kasii weyn muraaqabatullaahi subxaana wa tacaala ilaahay inuu idin jeedo oo idin arkayo dadkaa wax u qaybinaysaan oo la kala saarayo waxaa la rabaa cadli in lagu kala saaro culammada qaar ba waxay dhaheen haddii laba ilmoodoo yaryar ay ku yimaadaan oo ay ku dhahaan oo farbara bal macalin macallinow fiiri yaa far fiican labadeenna aad kii farta fiicnaa aad sheegi weysood ku kala aad u ehato abaad ku jirtaa oo cadaalad daraad maxaad u malaynaysaa wax intaas la-eg oo la qaybinayo dad la kala saarayo waa guulaysateen mise ma guulaysan la dhahay waxaan idinka filaynaa idinka rajaynaynaa laydinku muraaqabaynayaa la hubinayaa cadli inaad dadkaas u samaysaan ayaa laydinka rabaa amaama allaahi ayaadna ku dhaarateen waana ku dhaaran doontaa mar kasta waa la soo cusboonaysiinaya ya subax walba markaad meesha gashaan hala yaabin anoo musxafkayga wato gacanta geli kule haddaad aragto waxba igu soo dhashay ogow waxaa laga yaaba subax walba inaan soo bilaabo haddana la soo jadiidiyo wax dhibana kuma sugnay haddaadan qofka dembi qabin wax dhiba kuma sugnay tan kale waxaan rabnaa dad badan baa dareen qaba oo waxay leeyihiin war waxaan amaa lagu shubtaa amay balaayo dhacdaa ama la isu eexdaa intiina waxaan u malaynayaa markaan u fiirsado nin ninku qabiilahu kuma jiro bise ma ma ku jira nin ninku qabiilah ma jira ma jiro soomaali oo dhan baa tihiin waxaa la rabaa haddee qabiilkaagina waa imaanayaa qabiilkaagana qabailka kale inuu la mid ahaado aan cidna loogu roonaan taasaa noo ballan shirkadaha ee shacabka soomaaliyeed guud ahaan haddaan la hadlo waxaan leeyahay sanadkan anigu haddaan joogo badanaa haddaan hadlo waxaan dhahaa haddaan joogo waan ku celinaya haddaan joogo waxaan ku dadaalaynaa si cadli ah oo siman dadka inay waxooda u kala helaan qofkii guul darraysto oo layihaahdo maxaan u guuldaraystay shak waa u furan inuu soo dacwoon karaa u furan uu yidhaahdo alla ii hubiyo imtixaan la saxaayo weeyaan oo la leeyahay su-aashan toban baa lagu saxaya tan labaatanaa lagu saxaya tan shanaa lagu saxaya tan labaa lagu saxaya iyadoo xildhibaanaduna ay joogaan ee idinkuna aada joogtaan baa la hubin doonaa qofka nataa'ijkiisii ma la khalday mise waa u saxay amaam allahi wa amaama annaas saas ogaada laydin dulmin maayo ee waxaan leeyahay shirkadaha xajina ee xajka raba inay qaadaan waxaan leeyahay waxaad wax heli kartaan ama aada wax waayi kartaan idinkoo hal sintia ah oo laaluusha aadan dhiibin saas ogaada maanta haddaan aniga jooguwa hal sinti oo laaluusha idankoon dhiibin diiwaangelintii maaliyadda iyo waa taqaanaan waxaas iyo wixii kale iyo waa taqaanaan waana waxaan sheegaya wax uun xaqdarro oo laaluusha idankoon dhiibin ayaad guulaysanaysaan ama aada guul daraysanaysaan iyaguna waxaan leeyahay taas ku soo dhowaada waxaan rajaynaynaa sanadkan in laysu dulqaato qof walbana wuxuu ilaahay u qoray uu qaato waxaan rajaynaynaa xujayda in loo naxariisto waxaan rajaynaynaa qiimaha xajka inta wax laga reebi karo in insha allahu tacaala hoos loo dhigo dadkuna si raaxa leh ay ku xajiyaan jazaakum allahu khayr kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda awqaafti arrimaha diinta soomaaliya mukhtaar rawa mansuur oo maanta hadlayay dhinaca kale bal haddii aan egno dhegeystayaal waxaa jira warar soo baxaya oo sheegaya inuu jiro khilaaf salka ku haya guddigan liiskooda lasoo saaray oo ka dhexeeya wasiirka wasaaradda awqaafta iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa dhinaca kale sanadkii hore waxaa jirtay dhaliilo xoogan oo loo jeedinayay dowladdii xilligaasi jirtay oo ku saabsanayd in qaab aan cadaalad ahayn ay u maareysay qaybinta tirada xujayda ee maamul goboleedyada maamulada somalilan iyo puntland ayaan xiligaasi qabay tabashadii ugu weynayd sidoo kale sanadkii hore waxaa jirtay in xujayda qaarkood ay la kulmeen dhacdooyin waaweyn oo ay ka mid ahayd qaar ka mida adeegyada dulimaadyada oo cabasho xoogan ay ka taagnayd bal markan haddaan egno madaxweynaha maamulka koonfur galbeed maanta baydhabo wuxuu kula hadlay ciidamo loo diyaariyey in al-shabaab ka saaran deegaanada maamulkaas ciidamadan uu la hadlay oo uu tababarka usoo dhammaaday ayuu sheegay lafta gareen inay soo aadeen xilligii lagu baahi badnaa oo uu sheegay in dalka uu ka socdo dagaalka dhan al-shabaab loona baahan yahay in qeyb weyn ay ka qaataan dagaalka shabaab ka dhan ee ka socda gobolada dalka ciidanka ee tababarka usoo dhammaaday wixii dardaaran ah waxaa idin madaxdii igu horeysay ugu horeeyeen wasiirada iyo saraakiisha ciidamada runtii eh, waa qabtaan dardaarankiinna wixii dhimanna waan kugu dari doonaa insha allah intaas kadib eh, runtii maanta waa maalin farxad leh marxalado badan oo aan soo marnay koonfur galbeed iyo dibidhiska ciidamada eh, dowladda koonfur galbeed ee ciidamada gaarka ah ee daraawiishta tan waa difcaddii toddobaad waxaan ka soo bilownay difcaddii koowaad maalinba marxaladaan maraynay maanta marxaladdii toddobaadaan marayna waxaa nasiib wanaag ah oo aad iyo aadnaan ugu faraxsanahay ciidankaana nasiibkooda noqday wuxuu ahaa ciidankii ugu wakhtiga dheeraa oo la tababaray toddoba bilood bii tababar ku jireen waxaa kaloo intaas farxad sii ah waxay noqdeen ciidankii ugu tababar ka fiicnaa oo dufcadihii ka horreeyey tababarro aysan helin helay dadkii go'aanka qaatay mowqifka ciidannimada go'aansaday dalkooda iyo dadkooda inay difaacaan go'aansaday tababarka u dhabar adeegay dufcaddaanay ahayd waannu u mahad celinaynaa waxaana ka rajaynaynaa ilaahay idankiisa waajibaadkii iyo shaqadii iyo rajadii laga lahaa kuwii fulay inay noqdaan rajada laga leeyahay waxay tahay eh, inay dalkan iyo deegaanaday ka yimaadeen ayagaan nooga xogwaarsan dadkan dad bay daba joogi jiray maaha gobollada koonfur galbeed oo dhan ay ka yimaadeen nin kasta magaalo iyo tuuluu ka yimid waa ogyahay daruuftii uu ka soo tegay daruuftii ayada ahaydaa laga rabaa inay ka shaqeeyaan deegaanadii isu furaan jidadkii isu furaan howlihii ugu fiicnaa oo la qaban lahaa oo dalkoodii dalkooda ay u qaban lahaayeen oo shabaabku la dagaalami lahaayeen tababarkii la siiyey inay soo bandhigaan oo shabaab u soo bandhigaana laga rabaa insha allahu taasna waa ka rajaynaynaa intaas kadib runtii inta waxaan tababar ugu xirnay sida haddaay aan sheegay toddoba dufcadood lix dufcadood dufcaddaana toddoba ku ah duqaadan muhiimadda ay leedahay iyo wakhtigay ku soo agaagtay iyo shaqada laga rabo waxaa lagu garanayaa sida aan anigii ayagaan sugu egna kuwii hore oo tababarrada loo xili jiray cusumaanna ee jirin maanta annagii ayagaba tababaraana loo wada xidhay askaraan nahay dalka inaan xoraynaa laga rabaa difaaca inaan hor dalnaa lagala rabaa kulliga annaga inaan soconno oo dowladnimadii iyo sharaftii iyo karaamadii koonfur galbeed iyo soomaaliya inaan soo celinaan lagala rabaa diyaaraanu nahay wakhtigeediina waa la joogaa ilaahay baana nasiibkooda ka dhigay waxaan reebanaynana male mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay hambalyo waxaa laynka rabaa inaad sidaa u soo tababarateen dalkiinna iyo dadkiinna iyo dowladdiinna iyo shacabkiinna intaba aad ku difaacdaan iyo akhlaaqda iyo nidaamka ciidanka uu leeyahayna waa laydin siiyey mana joogsan doonto waa laydin sii siin doonaa waa laysii tababari doonaa wacyigelin badanaa jiri doonto howlgalka lagu jiro maxkamad baa jiri doonto dishibiliin baa diri doonto akhlaaq baa jiri doono tababarka waa sii socon doonaa tababarro kaloo ciidanoo idiin dhiman baa sii qaadan doontaan howlgalkana waa socon doonaa insha allaahu aad iyo aad iyo aad iyo aada u mahadsantihiin ciidamada cabdicasiis xasan maxamed laftagareyn madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayuu kaasi dhegeystayaal ahaa dhinac kale magaalada kismaayo waxaa maalmaha soo socda ka furmaya shir looga hadlayo xaalada amni ee dalka oo ay ugu weyntahay howlgalada socda shirkan waxaa ka qeybgeli doona mas-uuliyiin ka socota wasaaradda amniga soomaaliya taliyaha booliska soomaaliya oo maanta gaaray kismaayo wasiirada amniga ee dowlad goboleedyada shirkan waxyaabaha ugu waaweyn ee diirada lagu saaray ayaa ah sidii si xawli ah laga bilaabi lahaa dagaalka dhanka al-shabaab maamulada uusan dagaalku sida tooska uga socon sidoo kale waxaa laga hadlayaa sida wararku sheegayaan wada shaqaynta hay-adaha amniga ee dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada sidoo kale waxaa diradda lagu saari doonaa xoojinta amniga deegaanadii laga saaray ururka al-shabaab gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodinku taal ku maran mar kale dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinteeni kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay haryadhaha kale maane adaa moogow hurdo maqana joogaa tahe soomaaliya waa mashruuc war cabdullow intaa wuxuu kusii daray doctor cabdiraxmaan ducaale bayle dalkan madaxdeennu naal malabka doocaan ka baxa sidii midhihii jannada adduunyadu muudsato muraad baa laga wataa adoon muran dheer u gelin mulaaxda ka qaada oo haddaan isku mawjadnahay haddaad micnaha ila garan masiibada ogaaniyo jabka dhulka kula maagan yihiin miyaanay waanadu ku sulin xaggee hadalkaa maraa soomaaliya waa mashruuc adaamogow hurdu maqaana joogaa tahe soomaaliya waa mashruuc war wuxuu kaloo yidhi wasiir bayla hadda koor mahiigaankii ku helay mareegaha goosayo wakaa maxastii la tegey waxaan kuu muuqanayo soomaaliya waa mashruuc adaamogow hurdu maqaana joogaa tahe soomaaliya waa mashruuc warbayla horuu sheegay wuxuu kaloo yidhi ah. inaanay midoobi karin ah. mataana rumaad ahayn ah. rag baa maaloo yaqaan malaayiin baa ku baxa wankii ariga u mudnaa ninkaad soo mayrac tidhi aduun meermeerka badi midiya dhiig luusitaa nuskuu soo taagan yahay waxbaa meel laysla dhigay muddadu dheeraatayoo soomaaliya waa mashruuc adaa moogow hurdo maqana joogaad tahe soomaaliya waa mashruuc maalkan ka aruursano karo markaan doonaan ka tegi kulaha warnimiya usama warkan badiina dhaal burhad goradaasana madayo maanta ma bunhaysan rabtaa wardhay ma taqaanaa buu ku yidhi nabee bunsharuur leeskuma diidana war adisin fasray dhaal bunaad ma goradaasana dhaal bunaadka xilliga barwaaqada yaalla oo hoola dararaayan yalli welwaale sababtoo ah bongalika dubide hooba jiilalow dhiyoonna boodkale ka hilmaamee warbadeeyo adigaan aqoona kurbinaa layidhaa araxmadow ma kurbunaad dab la saaraahee buneedow kuu sheegay ah wargooyin ilaah baa kurbafayda warkalamaanay waa falantiini bayle wax qalada ma samayn soomaaliya inay mashruuc tahay waa sheegay mashruucana waa ka faa'iidaystay cafisna waa dalbado wuxuu yidhi mashruucaan u shaqatay waa ii soo dhammaaday hadda adinkaa hurdee ummadda nabadgeliya aryaadhaha soomaaliya waa mashruuc sida la sheega waana loo soo wada shaqo tegay bal soomaaliya degaanka mid iska dhaafe dibadoo dhanaa looga soo shaqo tegoo qurba joogo oo dhanaa timid mugay lacagta qaadaanna meel alla meelay geeyaan lama yaqaano akoonay ku shubtaan laakiin kii soomaaliya meel ka mida guryuga dhista dhib ma leho waa dadaalay kollay dadaana uun ku noolaahaya laakiin waxaa bayle saa'id ku ah halay cafeeyaayou dembi ka galay war isagaa isooy qof yidhi halay cafiye miyaad dembi ma gelin war wasiir bayle shantii sanee la soo dhaafay wadaniyiinta xamaasadaysan buu ka mid ahaaye arrintaasi ma beenowday war qarandumis baa tahay qabkii soomaaliya waa la soo celiyaa lagu yidhi war dayn cafiintii qaranka ee bayle sheegi jiray aniga hallay cafiye ku dambaysay isin walan ogaayna masale war yuusuf garaad wuxuu hadda ka hor yidhi ka quuso inaad ka quusato soomaaliya war bayle wuxuu yidhi noloshayda inta ka dhiman somalilan baan joogaya gurigaygan anaa iska lahoo dhistay laba dabaq hotel baan ugu tala galay dabaqna xafiis iyo deegaan buu ii yahay dabaqa hoosena maqaayad waay marka idinkaa markii hore ka mashquulsheene hadda yaan lagu mashquulin wallaahi kuma filan wargooyin hadda ka hor nin carabahoo guriguu dhistay ag taagan yaa nin kaloo mar hore ugu dambaysabaa wuxuu weydiiyey haadaa daaruk markaasuu ku yidhi ay wahdaari markaas haddana wuxuu weydiiyey kayfa daarul aakhira wuxuu ku jawaabay allaahu aclam marka soomaaliya howlaheeda allaahu aclam warbayla wuxuu yidhi somalilan waa dalkaygii waa dalkaan ku dhashay oon wax u bartay waa dalka xaqa u leh khibradda aan leeyahay waana ku saxan yahay ila tahay taas warbayle jacaylka uu somalilan u qabo ma ku daray shan sano inuu lacagta ka xanibayey waaryaa weynay soomaaliya waa mashruuciinna annagu garan mayne hadda wasiir beelle wuxuu yidhi Ah. dowladda somalilan ah. maxaa lagu diidan yahay dadkaygu ah. hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa waxaad ma ogaataan bisniskuba inuu leeyahay belelee iyo belebii warkalamaanay war ma haysaane xisbigii cabdiraxmaan cabdishakuur hogaaminayo wada jiri la dhihi jiray waa kala tagaa layidhi tusbax go'ayuuna noqday tafaara quwanka dhiiday aryaa dab eebey la geliyo mau naqday war xisbiga haddii xildhibaan lagu noqday maxaa kaloo laga rabay wargonaysee wax kaa yihin madaxweynaba lagu rabe waan wallaweyne waxaan waqli jiray moo hore eh. xisbiga xisbiga eh. xisbigo hamoogan eh. masalooyinka jira arrin murugtay weeyo maareen u baahane war xisbigii antiwadaaga ka hadli maynee tani maareen waa soo dhaaftay xisbiga wadajir waxaa xubinnimadii iska casilay sagaal iyo qof oo ay ugu horreeyaan guddoomiyihii xisbiga sayid cali macalin cabdulle kamaal daahir guutaan jaalaale cabdixakiin yuusuf cali cayinte cabdiweli ibraahim garyare xildhibaan cabdiladiif muuse sanyare xildhibaan cabdifitaax maxamed ibraahim geesey cabdisalaan ibrahim maxamed salwe maxamed salaad yadhow iyo qaar kaloo badan may go'on sideenoo sheegeen hayehe amaa la soo wacayhe war ayaantan xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur taageerayaashiis waxay ku eedaynayeen inuu telefoonnadii ka qaban waayey qofna qaabili diiday markay khiyaarta xisbigana ma taasoo kalea ku dhacday war cabdiraxmaan qaraabada ka cabanaysae xisbigiina ma ka cawday aga war qaraabado shacabku ma macaawinnay ka doonayeen haddaama bilaash bay shacabka u garaacayeen war waxay dhaheen xildhibaankeenna shaqa iska daayay damiino waa ka weynay foolma garaabadii dhammayti jaranjarlaybi kuwaaliday wareer hankoolka marka xerada lagu oodo bannaankaa layska dhigaa agaa war cabdiraxmaan miyuuna madaxweyne u tartami doonin aryaadhaha cabdiraxmaan xildhibaanaa lagu bartay madaxweynena la ogaa doone <laughs> ashuun biishana eratiisa tilmaangealeeri war xildhibaanada inta badan markay xilka doonayaana la arkaa ergegana hawshaaba ku badan isaga war soomaalima eedu ka dhammaane siciid gariisho kursiga cabdiraxmaan cabdishakuur uga horreeyey isagaba maalinkii la doortay baa u dambaysaa la dhahay wargooyinsoo horay looma odhannin nimaad duugtay iyo nimaad dooratayba markaasaa kugu dambaysa warnimayahu g seben haddii aad maqli jirteen faysal cali waraabo wuxuu sheegay g tuwantiwan inay jirto dagaalka lascaanoodna ay hurinayaan wuxuuna ka magacaabay ji -kaas madaxweynihii hore maxamed cabdulaahi farmaajo ra'iisul wasaarihii hore cumar cabdirashiid madaxweynihii hore budan cabdiweli gaas iyo xildhibaan faarax macalin dawaaraha kenya labaatan iyo lamadaba warmadayaba haga dhexgelina faysal wuxuu yidhi isir ayay isu bahaysteen ji dagaalkana shantii sana la soo dhaafay ayaa laga shaqaynayey somalilan in lagu dumiyaana loogu talagalay laakiin waa soo jeednaahuu yidhi war cabdikuusa warka faysal maad fahmine wuxuu yidhi xaaladdu hadday hebheeb noqoto dee annaguba raggaan isku heebtannahay waa la yaqaan war aan weliba dheegi jaray heebheeb la sheegtiyo habarhabar ma joogte haween iyo rag maanta rabaa ayaynaan u kala harin yaamadeeyo ma waalantaa maalinkii haweenka waaga lama gaarine waal walla weynay warkaa naga dhexgelinine gelinine hargayso waxa lagu soo dhoweeyey jenaraal caare oo loo yaqaano kornaal caare dee somalilan ciddii dagaal la gashay iminka wixii gaadha iyadaa ka mas-uula wardawaaqalow adigana ma lagu wacay haddii loo yeedhay war shacabku maanta waxay ansixiyeen sharciga socdaalka iyo jinsiyadda waxaa kaloo doodiisu socotaa sharciga la dagaalanka argagixisada xildhibaanada qaarna waxay dhaheen ah. sharciga argagixisada waa in lagu caddeeya oo lagu koobaa ah. in argagixiso ay yihiin keliya shabaab iyo daacish war nin hurdaayiyo khudbad jeediyey wuxuu yidhi ah. waxaan ku riyooday xeerkii argagixisadoo lagu koobay in shabaab iyo daacish oo keliya ay argagixiso yihiin kadibna ay shabaabkii magacii badasheen war ninka hurdaayo aad sheegaysay iyo xildhibaanka la sheegayba ma fayoobe shabaab iyo daacish iyo waxaas waa laga tegoo nimankan khawaariijaa layidhaah magac kalena male cid kastoo argagax samaysaana argagixisa hadday xarakatul junuuba soomaaliya la baxa waxaanna aga wargoyne garma junuub bay la baxeen array kuwaas jundullaah wax kama ogoo samidee cabdullaba wuxuu yidhi nin raabbi tuuga yaa riida kuwa run mooda ay xayraabaan nin raabbi tuuga yaa riida kuwa run mooda ay xayraabaan war xildhibaan macallimu wuxuu yidhi maalin kasta qaraxyada dhacaya waxaa fududeeya saraakiil ciidan sharciga la dagaalanka argagixisadana laguma caddayn tilaabadan laga qaadayo ee waxaa xoogga la saaray ganacsatada iyo saxaafadda wardoodigeega kudhiidi aqalka sare ay warkahaaye aryaadhaha sanatar muuse suudiyo ka warramaaya sharciyada la hor aqalka sare hore afafka qalaad ku jiraan wuxuu yidhi anigu ma aqaan afkaan kaartareed ma aqaan obeenna ma aqaan rumpina ma aqaan subhirna ma aqaan waxa laga wadana heeb ma helo anigu waxaan aqaani waayana shacabkuma gara karaan muqdishaanna ku dhalday dhalnay bikawsbikawsnakabadiyeennamadeeyow bikows bikows haddaad maqasho af soomaali waa ba'ye war sanatar muuse suudi waa saxan yahay shuruucda soomaaliya loo dejinayana in af afqalaad lagu daro maahan marka malaha qurba joogtaa ugu badatay ah. ayaa waxay doonaan ku qora miya aryaha anigu kaartaro iyo oben ma aqaano ku yidhi asweel anytime oo aaxeer u baahan tihiin eh. waa inaad iskaashan yeelataan aahey aahey kurmurog aahey kurmurog adiguna madeeyow qurba haddii la yidhaa kurba waa sheegi jirtee naga tag wardada baarlamaanka waad la waalateene eh. goraa shacabka doodii ay ka lahaayeen xeerka argagixisada eh. waxay la gaartay xitaa guurka argagixisada xildhibaanad ka hadashay baarlamaankana waxay tiri waxaa jira gabdhiqasab loogu guuriyo daacish iyo shabaab war aaneel waliintan mooshiidii xildhibaan kaalishina waxay tidhi carruurtii iyo haweenkii waata laga hadlee xaajigu xaq male miya ma haysiina waxaa la yidhi shirarkii beelaha maalmaha la karkarinayey mid ka mid a ah muqdisho ka furmay allahayow dayniile iyo ceelbuura nabada miyaa lagu furay wargooyin waxaa la yidhi uta aljasiira ee madaxtooyadii labaad bari ahaan jiray maanta waa lagu adkeeyey in shir ka dhaco booliskuna warqad bay geeyeenoo shir aanan ogeyn laguma qaban karay dhaheen baa la yidhi marka gooyin anugu waxaan la yaabay hadda talada haysa shalay ayagoo mucaarada soo ayagu hoteelka ku shirahayey maaha ee maanta maxay ku diidayaan horaa waxaa loo yidhi askari walba furintuu ka dagaalamay waa yaqaan iyo luuqa laga soo geli karo dawladun hada jirta diyaaradiiya meelaha kuga teeleta warmadeeyow dooda joojib mustajilas kuma qabsadee war jasiira wixii ay ku karkarin jireen ah. in lagu karkariyo miyay ka baqayaan waargeel maqalayaan war shirkii xanto sheegaysa in laga hor istaagay hotel jaziira hotel sayidka dabka u udhexeeya ayaa lagu qabtay xildhibaan jacfar oo ka ah mas-uuliyiinta shirka ka hadlay wuxuu yidhi facebook wax lagu soo qoray ma keenayaan dadku inay tashadaan ayaa la rabaa facebook festufesakufayleeray ah war xildhibaandhuxulo wuxuu yidhi in loo diida dadku inay shiraan iskudhacay keenaysaa waar wallaweyney ma muusa iska barajaynaysaana awal dimuqraadiyadii warnimayaho waxaan la yaabay waxaa isku soo beegay dagaalka shabaab midka laasacaanood iyo xasuuqa manchester loo geystay ee liverpool toddoba uga badiyeen bal wiilkaas wuxuu isu keenayo qodhiin iyo xehadin jeegada xiirani mm. ka warrama bay noo yaaryaarle ee inanka inshaagi wiilka war dagaalka yukrain iyo ruush waa ka horreeya waxaad sheegaysaan war kale maanta adduunka waxay isha ku hayaan brimiyer liigga macawisleyda iyo dagaalka ruushka waar kalamaanay aniga way dawakhiseene iga hooya mikrofoonka wargooyin khudbaddii madaxweynuhu qadar ka jeediyey wax badan buu oga hadlay oo soomaaliya ka jira wuxuuna yidhi argagixisada haddaan dagaalkeeda loo midoobin adduunka dhan bay saamaynaysaa soomaaliyana kuma ekaan doonto war argagixisa ma irha haa buu yidhi war idinkaa qaldana buu yidhi madaxweynuhu ingiliish buu ka hadlayay naxnu baqaafa luusi indagbaynka dara waay qarash lagama maarme waxaan aadayaa qadar asawtulxilwa fariimahaasi xubintii kale ee ka horreysay ee kalamaan waxay gabagabo u ahayn caawa barnaamijkeena xog waraysi oad kala socoteen idaacadda kulmiya ee muqdisho barnaamij ka dib u kulmi doonno sidaas iyo nabaday waa shay nagu qaaliyennabadtaa shardi kuma xirno waa shay nagu qaaliyeurkii balan naga shilsada shalaybay naga dhaxlaa

askari dowlad iyo shacbiba sharwadow ma kala harno dagaalka shirkaan ku nahay dagaalka shirkaan ku nahay askari dowlad iyo shacbiba sharwadow ma kala askari dowlad shacbiba sharwadow ma kala hagno dagaalka shirkaan ku nahay dagaalka shirkaan ku nahay